alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeennaani waa kii sagaaliyo tobnaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa asheekh doctor saciid ibn caliy ibni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa dikriga iyo ducada soddon iyo saddexaad adikru caqiba asalaami min alwitri addikru ducada iyo xuska lala imaanayo caqiba asalaami salaama naqsiga gadaasheeda min alwitri witrkii laga salaamo naqsado markuu qofku salaatuleylkii inta tukado ragcaddii ugu dambaysay ee watarka ahayd uu la yimaado uu salaaddii ka baxo muxuu la imaan cabdiraxmaan ibnu abza xadiidkiisa weeyaan subxaana almaliki اlquduus aa maraatin ayuu odhanaya subxaana almaliki اlquduus subxaana almalik boqorkii ayaa xumaan ka huufaan alquduusi ee dahirnaanta badnaa alaaa maraatin saddex jeer ayuu odhan wاaaliثatu marka saddexaadna yajharu wuu la jahrayaa biha ayada wayamuddu wuu taagayaa biha ayada sawtahu codkiisa yaquulu xaalou leeyahay rabi اlmalaa'ikati wاlruux subxaana almaliki اlquduusi rabi اlmalaa'ikati wاlruux rabi اlmalaa'ikati malaa'igta rabbigeed weeye iyo wاlruuxi malku jibriil rabbigiis malku jibriil waxaa gooni loogu sheegay waa tashriif iyo ammaan la ammaanayo malaa'igtoo dhan oo ammaanan ayuu haddana ka sharaf badan yahay sharxiisa waa soo hormarinay nasaa'i iyo daaraqudnina way wariyeen xadiidkan iyo kayrkood ducaau lhammi wاlxusni ducaau lhammi tiiraan murugtata ee ducadeedii ayuu u baab yahay iyo wlxusni tiiraanyada xadiidkan cabdulaahi bn mascuud baa warinaya qofku wuxuu odhanayaa allaahuma inii cabduka ibnu cabdika ibnu amatika naasiyatii biyadik maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaa'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka ow anzaltahu fii kitaabika ow callamtahu axada min khalqika ow ista'harta bihi fii cilmi اlghaybi cindaka an tajcala alqur'aana rabiica qalbii wa nuura sadrii wa jilaa'a xusnii wa dahaaba hammi ayib xadiidkan waxaa ka mid ahaa inuu nebigeennu sheegay sala allahu calayhi wasalam ma asaaba axadan qatu hammun qof kuma dhacdo weligiis murug iyo tiiraanyo oo markaa uu yidhaahdo allaahuma allahayow innii anugu cabduka addoonkaagaan wuxuu addoonku qiranayaa cubuudiya inuu yahay addoon alloo la leeyahay ibnu cabdika addoonkaaga ilmihiisii baan aha ibnu amatika addoontaada ilmaheedii baan ahay hooyo iyo aabbaa iska dhalay waxaa soo hoosgelaya nebi aadan laga soo bilaabo ilaa aabbaha iyo hooyada inta u dhaxaysaba ilaah waxaan markhaati ka ahay inaad adigu leedahay oo addoomme ay kuu yihiin hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo ayeyaasha iyo awowayaasha iyo habaryaraha iyo dadko dhan naasiyatii foodaydu biyadika gacantaydii ku jirtaa adaa gacanta igu haya wax allaala waxaad rabtaad iga samayn kartaa meella kaama aadi kara ilaahayow kaamana maarmo maadin waxaa soconaya fiya aniga dhexdayda xukmuka xukumkaaga xukumkaasu hadduu yahay xugum qadari ah ilaahay siduu kuu qadaray oo kowni ay tahay sida aad igu talagashaan ilaahu noqon ruuxun ruux wanaagsan mid caafimaad qaba mid xanuunsan mid hani ah mid faqiir ah mid gablan ah mid caruur leh mid dhibaataysan mid waxsi ka yihiin ilaahayo wixii aad igu talagashay way igu dureerayaan xukunkaaga sharciguna wuu igu dareerayaa laakiin way dhici kartaa dadka qaarkood inay gara maraan xukumka kowniga ahi wuu dhacaya waa laa maxaalata inuu ilaahay jecel yahay iyo inuusan jeclayna kuma xirna laakiin xukumka alle oo qadariga qadarka alle iyo kownka ah oo waxaan ka wadaa harciga ah midka sharciga ah inay dhacdana way dhici kartaa ilahay wuu jecel yaha sax laakiin waxaa dhici karta dadka qaarkood inay gara maraan qaarkoodna ay la yimaadaan cadlun waxaa cadaalad ah fiya dhexdayda qadaa'uk wax allaala waxaad igu xukumtay cadaalad baad ku samaysa hadday faqri tahay waa cadaalad in lagu ciqaabo xataa hadday tahay ilaahay cadaalad buu sameeyey ma dulmiya ilaahay subxaana wa tacaala laa yadlimu miqaala daratin hal dhuracaasa wax la eeg wax la arka waxa ugu yar ilaahay ma dulmiyo wain taku xasanatan yudaacifha waxaad samaysay hadday tahay wax wanaagsanna wuu kuu laablaabaya waa ilaahay fadligiisa adlun fiya qadaa'uka ilaahuw xukumkaaga aad igu riday waa xugum cadaalad ah oo aan jawr lahayn oo aan dulmi lahayn ee cadaalad ku salaysan asaluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin magac kasta magacaasoo huwa asagu adiga kuu sugnaaday kulli magacyadaadoo dhan baan ilah wax kuu weydiisanaya magacaasoo samayta aad ku magacowday bihi asaga nafsaka naftaada oo kuu munaasaba jalaalkaaga iyo weynankaaga iyo cadamadaadana u munaasab ow anzalta ama aad soo dejisay hu magacaas fii kitaabika kitaabkaaga wax allaala waxa magac kitaabkaaga qur-aanka iyo kuwii ka horreeyo kutubaha aad soo dejisay ku qoran oo adigu aad leedahay asagana ilaah waxbaan kugu weydiisanaya ow callamtahu ama aad bartay hu magacaas axaddan qofoo min khalqika makhluuqaaga ka mida sida malaa'igta iyo ambiyada iyo asagana waxbaan kugu weydiisan aw istaaarta ama aad la gooni noqotay bihi asaga fii cilmi اlghaybi maqnaanshaha cilmigiisa cindaka agtaada oo ruux ka warqabaaba uusan jirin sidaa awgeed baa nebigeenna maalinka qiyaame sal اllahu calayh wasalam ilaahay wuxuu u furayaa ammaan ilaahay oo aan weligii ruux ka horeeya nebi moxamed loo furin calayhi salaatu wasalaam intaaba ilaah waxaan kuu weydiisaan addoonkaagii baan ah. addoonkaagii baa i dhalay addoontaadii baa i dhashay adaa noloshayda gacanta ku haya xukumkaagu waa igu fulayaa qadahaagu waa cadaalad magac kastoo aad leedahay ama kitaabka qur-aanka iyo kutubta kale ku sheeg ama khalqigaaga qayb ka mida bar ama aqoontiisa adugu la gooni noqoo cidna ha u sheegin ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa an tajcala inaad ka yeeshid alqur'aana qur'aanka rabiica qalbii qalbigayga midka doojiya oo abaarta iyo qallaylka ka saara ee qooya wa nuura sadrii xabadkayga iyo laabtayda midka iftiimiya wa jilaa'a xusnii murugtayda midka tagsiiya wa dahaaba hammii tiiraanyadaydana tagsiiya waxay yidhaahdaan murugta iyo tiiraanyadu waxyaale waxaa jira qalbiga bani aadamka saamayn badan ku yeesha wax waxa weeye waa wax kugu dhacay oo markuu kugu dhacay aad ka walwalsan tahay oo aad leedahay alla maxay waxaan igu dhaceen waxna waa wax kugu soo socdoo soo socitaankay kugu soo socdaan baad ka murugaysantaha koronaad ka baqaysaa weli kuguma dhicin waad ka murugaysantaha armu kugu dhaca ama qof buu inta ku dhacay buu la murugaysan yahay intaba murugtaa waxaa tagsiin kara allaahu rabbualcaalamiin oo qalbigaaga sidii ku soo celin karee ilaahayow qalbigayga sidaa iga dhigdha marka qalbi caafimaad qaba oo wixii tegay aan ka murgin qalbi caafimaad qaba oo waxa soo socda aan ka tiiraanyoon oo qur-aanka ilaahay ka dareema naxariis iyo maxabo iyo weheshiso ilaahay qalbigayga ka yee ka warran qofkii ducada akhrista qof ducada akhristaa ma jiro ilaa adhab allahu hamahu waxusnahu waabdalahu makaanahu faraja ilaa ilaahay murugtii iyo tiiraanyadiiba waa ka tagsiinaya intaa keliya ma aha booskii tiiraanyada iyo murugta iyo ciriiriga aad ka dareemaysaa ilaahay wuxuu ku bedelayaa farxad raynrayn waa duco wanaagsan marka in la xifdiyo ducadaa markuu nebigu sheegay baa nebiga su'aal la weydiiye waxa layidhi yaa rasuulallaahi alaa natacallamuhaa ducadaani waa duco fiicana miyaanaan baranayn markaasuu yidhi balaa yambagii liman samicahaa an yatacallamahaa haa qofkii maqla waxaa ku habboon inuu barto ducadanoo ku ducaysto sababtoa ah waan u baahannahay walaalayaal farxad waan u baahannahay raynrayn waan u baahannahay qalbigeennu inuu dareemo liibaan qalbiga ka timid qur-aanka ilahay baa laga raadiyaa weliba bishii qur-aanku soo degaan joognaa qofkii intii horeeto dayacayow dibuu u qur-aanka ilaahay akhrintiisa kaga faa'iidayso akhriso ku tadabur dhuux macaanidiisa ilaahay weydiiso qalbigaaga qur-aanka inuu ku dejiyo ayib xadiidkan axmed baa wariyey fii musnadihi ayuuna ku soo saaray oo ku keenay ducada labaadee baabkan qofku wuxuu odhanaya allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min alhammi murug iyo walxusni tiiraanyo walcajzi iyo karitaan la'aan iyo walkasali wahsi iyo walbukhli bakhaylnimo iyo waljubni fulaynimo iyo wadalaci dayni dayn inay iga adkaato iyo waqalabati arijaali raggu inay iga adkaadaan intaba ilaahayow waan kaa magangelayaa ducadaa sharaxeeda bari baan u dibdhiganaynaa insha allahu tacala wallahu aclam sal allah wbaarak cala nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbi ajmaciin